bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyni alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii labaad ee tafsiirka sheekh cismaan cali xuseyn waagii qulnaa aanu nidhi lilmalaa'ika malaa'igta aanu ku nidhi isjuduu sujuuda liaadama u oo fasajado dabadeetana ay sujuudeen ilaa ibliisa mooyaane abaa waa diida ibliis macnaa inuu sujuudo wastakbara waanu ka santaagay oo uu ka kibray wa kaana wuxuu ahaaba min alkaafiriin kuwa kaafiriinta mid ka mida ayuu ahaaye marnaba malaa'igta kaba mid ahay laakiin dee malaa'igtaasaa takliid baa ku jira oo ilaa ibliisla waxaa loo leeyahay mid kale oo malaa'igta iskaga dhex jiray buu ahaa markaasaa layihi subxaana wa tacaala ilaa ibliisa mooyaane abaa wuu diiday wastakbar waanu ka santaagay inu sujuudo wa kaana wuxuu ahaa min alkaafiriin ma arkay sidaasuu ahaa allah wuxuu ihi subxaanah wa tacaala waqulnaa waxaanu nidhi yaa aadamu aadamow uskun deg anta adiga iyo wa zawjuka haweenaydaada xawaa aljannata jannada dega wa kulaa cuna cuna labadiinu wa cuna minhaa ay min aljannati ka cuna aklan qadar masdarkaa aklan cunid cuna cunidaasoo ragadaa waasica oo fidsan xayu shitumaa halkaa doontaanba ka cuna xayu shitumaa halkaa doontaanba ka cuna walaa taqrabaa ha u dhowaanina haadihi tan ashajara geedkan geedkaa quraa loo diiday haadihi tan ha u dhowaanina ashajarata ah tan ha u dhowaanina oo haddaad u dhowaataan waa jawaabtii nahyiga oo haddaad u dhowaataan fatakuunaa aada noqotaan min aaalimiina kuwa aalimiinta ah qeyb ka mid aad noqota od arrinta xumaan ulmigaa ku samaynaysa geedkan ma naqaano magiciisa iyo suuraddiisa iyo sawriciisa toona inaynu raadinana laynaguma addoonsan allana inama weydiin doono geedkay aadam iyo xawe cunee ku ahaa faazalla waxaa simbiriiriixiyey humaa aadam iyo xaawa ashayaanu shaydaan baa simbiriirixiyey oo khalday canhaa ay bisababihaa geedkaa sababtiisa oo damiirka waxaynu u celinay geedkii shajara canhaa ay bisababi shajara geedka sababtiisii ayuu turuntureeyey oo khada uu ku riday amba fa faazalla waxaa fogeeyey humaa aadam iyo xaawa ashaydaan shaydaan baa ka fogeeyey canhaa ay can iljanna shaydaan baa jannadii kasoo tuur ka turaanturiyey oo fa akhraja wuu ka soo saaray humaa aadam iyo xaawa wuxuu ka soo saaray mimaa kii xaggiisa ayuu ka soo saaray kaanaa ay ahaayeen fiihi isaga dhexdiisa nicmaday haysteen buu ka soo tuuray geedkii buu afka ugeliyey oo dhaar beena intuu u dhaartay ayuu yihi werigiinba waad noolaanaysaan haddaad baalkan cuntaan waqulnaa waxaanu nidhi marka ihbiduu dega jannadii baa laga dhaadhiciyey marka ihbiduu daadega bacdukum libacdin barhkiinba barhka kale xaal uu u yahay cadow jumladaa dambe ood xaalaynaysaa mubtadaaya khabar ka kooban oqolnaa waxaanu ihbiduu dega bacdukum barhkiinba libacdin barhka kale cadowunbu u yahay dadega amba ihbiduu dha daadega bacdukum libacdin barhkiinba barhka kale xaal uu yahay cadow walakum waxaad leedihiin fi lardi arlada dhexdeeda waxaad ku leedihiin badusheeda mustaqar meel lagu sugnaado waa intan aynu ku noolnay maanta mustaqar meel lagu sugnaada baad ku leedihiin iyo waa mataac wax lagu intifaaco waa noloshii waa mataac iyo wax lagu intifaaco ilaa xiin muddo intaad dhimanaysaan halkaa iska jooga wey ka socda meesha aada markaa meel ka dhac uu is ogaaday inuu dambaabay ilaahay buu markaasi u toobad celinay fatalaqaa waxa uu la kulmay amba uu helay aadamu aadam wuxuu ka helay min rabbihi xagga rabbigii wuxuu ka helay kalimaat kalimaat buu ka helay wey kalimaadka meel kalea ilaahay ku caddeeyey qaala rabbanaa dalamnaa anfusanaa wain lam takfir lanaa watarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin aa maqlin xadiiska daciifkaa ah kuwa daliishada yidhaahda markii jaradii laga soo tuuray buu carshiga eegay dabadeetoo magaca rasuulkaoo ku qoran buu arkay magacii rasuulku ku tawasulay waa dhici karo khuraafa un dee maaragtay iska taag darano xadiis mawduuca dusheeda ku dhisanu wey marka ha dhegaysanine qur-aanka in qur-aan lagu fasira ugu awraysan fatalaqaa wuxuu ka helay aadamu aadami rabbi xagga rabbigii kelimaat fataaba calayh alle markaa waa ku soo noqday soo noqda calayhi calaa aadama inahu alle huwa isagunba atawaab ilaaha toobad aqbalidda badan ah ee toobadana dadka waafajiya alraxiim ilaaha naxariista badan qullaa waxaanu idhi baa subxaana wa tacaala ihbiduu dega minhaa jannada ka daadega aadam iyo haweenaydiisii iyo ibliis iyo dhammaanba jannadii baa laga soo tuuray moogta ihbiduu daadega minhaa min aljannati ka dega jamiica xaalaatihinba fa imaa yaatiyannakum intii shardiyada ahayd iyo maabaa isku idqaamsan sila ah faimaa yaatiyannakum hadduu idin yimaado faimaa yaatiyannakum hadduu idinka yimaado bes hadduu idinka yimaado minii aniga xaggayga hudaa hanuun hadduu idinka yimaado rusul idiin soo diro faman tabicaka raaca faman tabicaka raaca kudaaya hanuunkayga qofka raaca falaa khawf cabsiya calayhim korkooda may ahaan walaa hum manaaha yaxzanuun kuwa tiiraanyan doona xusniga tiiraanyada iyo khoofka farqibaa dhexeeya qofku markay dhibaata soo marto shay makruuhoo dhibsanayso aan badiga ku xanuujiyaa markuu ku soo maro ee uu ku dhaafo waad murugootaa oo uu ku taallo iyo tiiraanyo kugu reebaa khoofkana waxaa la yidhaahdaa wuxuu qofku ka baqaa wixii kusoo socda ee wax ku dhaafay ka baqan maysid shirka sharata ku dhaafay kama baqanaysid laakiin waad ka tiraayoonaysaa ma ogtahay mayahani faman tabica qofka raaca hudaay hanuunkayga falaa khawf cabsigii mayhani calayhim walaa hum yaxsanuun waaladiina waxa kafaruu gaaloobay wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkanagana beeniyay ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaar naarta asxaabteeda weeye hum ayagu fiiha naarta dhexdooda khaaliduuna kuwii ku waaridoona yaa banii israa'iila israa'iil ubadkiiso israa'iil waxaa loo jeedaa nebiyullaahi yacquub calayhi salaam yacquub iyo israa'iil waa isku mid ug wey ma arkaysa markaas aabbahoodee addoon wanaagsan oo cabdi saalix oo ilaahay adeecsan buu ahaa waxaa lala hadlayaa yahuudii markaa madiina deganad iyo ciddii ka dambaysay u yaa banii israa'iila israa'iil ubadkiiso aabbahoodii wanaagsanaabaa la xasuusiyey udkuruu xasuusta baa ilaahay udkuruu xasuusta nicmatiya bal nicmadaydii xasuusta allatii nicmadii ancamtu aan ugu nicmeeyey calaykum korkiin warba sidaan idiin badbaadiyey sidaan fircoonkii cadowgahaa idinka halaagay iyo adoonsigu idin adoonsaday war waxta nicmada nicmadaydii xasuusta allatii ancamtu calaykum wa awfuu oofiya bicahdii war ballankay aan idinka qaadayna oofiya baa alla yidhi subxaanahu watacaala ilan ilaahay ballan buu ka qaaday subxaanahu wa tacaala markay laba iyo tobanka naqiib amba laba iyo tobanka caaqil laga soo saaray waa kii ilaahay ballanka ka qaaday ma og tahay wa qaala allahu inii macakum lain aqamtum asalaa wa aataytum asakaa wa aamantum birusuli ballankii laga qaaday buu alla kula jiray haddaani ballankaa ka baxaana dee rabbi kuma jiro wa awfuu oofiya bicahdii oofiya uufii bicahdikum ballankiinaan oofin doonaaye waa jawaabtii amarka hore weeye uufii bicahdikum ballankiinaan oofiya eh oofiya wa iyaaya farhabuun ay farhabuu ka baqa iyaaya aniga un farhabuuni iga baqa markaa farhabuunta dambe iyaayada hore laguma nasbina iska ilaali iyaayada farhabuunta dambe mafcuulkeedii baa yaala farhabuunii ila meesha jirtay ma og markaa farhabuu iyaaya aniga un iga baqa qadar markaa ficilka lagu nasbiyey farhabuuni iga baqa un aniga un iga baqo cadaad ka baqatay ay jirin wa aaminuu rumeeya bimaa kii rumeeya ansaltu aan soo dejiyey waa kitaabka nebi moxamed aan kusoo dejiyey musadiqan xaalu yahay kitaabkaasi kii rumaynaya limaa kii rumaynaya macakum idinku aad haysataan walaa takuunuu ha noqonina awala kaafir kaafirka ugu horeeya bihi kitaabka ku kufriya war cidda kuwa ugu horraysa ku kufrida ha noqonina walaa takuunuu ha noqonina awala kaafirin kuka kufriya awala kaafir mid ku kufriya ka ugu horeeya bihi ay bi hada alkitaab aw bi hada walaa tashtaruu ha iibinina biaayaati aayaadkayga ha ku iibsanina tamanan qiime qaliila yar waa adduunya uun wa iyaaya fattaquun ay wattaquu iyaaya sii hore iga baa fattaquun aniga un iga baqa baa rabbi subxaana walaa talbisu ha ku khaldina alxaqa xaqa ha ku khaldina bilbaaili baatilka ha ku khaldina wataktumu waa majsuumun fii daakhili xukmi nahyi weeye toolay ku xidhantay iska jir walaa talbisuu ha ku khaldina alxaqa xaqa ha ku khaldina bilbaadili wataktumuu walaa taktumuu ha qarinina alxaqa xaqa ha qarinina baa ilaahay subxaana wa walxaal antum taclamuun aada ogsoon tihiin waxaa kale iskanu majsuum baynu ka dhignay mansuubna way iska noqon kartaayo jawaab bay u noqon kartaa markaa nahyiga hore waxaad odhan walaa talbisuu ha khaldina alxaqa bilbaadila ha ku khaldina oo haddaad ku khaladaan wa aad qarisaan alxaqa aad qarisaan walxaal antum taclamuun wa aqiimuu ooga asalaa salaada ooga wa aatuu bixiya azakaah sakada bixiya warkacuu maca araakiciin ay wasalluu maca almusaliin tukada kuwa tukanayo la rukuuca baa ilaha subxana wa tacaala wasubxaanaka الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب afalaa tacqiluun allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi iyadoo ilaahay uu ku diidan yahay dadka iyagu dadka wanaagga amra laftoodana amba nafahoodana ilooba ee aan iyagu ka tegin xumaanta ata'muruuna ma waxaad amraysaan annaasa dadka ma waxaad amartaan bilbir samafalid miyaad amraysaan ma wanaagga ayaad amraysaan wa tansawna ma iloobaysaan amba miyaad ka tegaysaan anfusakum lafihiinana miyaad iloobaysaan walxaal sidaa miyaad yeelaysaan antum idinku tatluuna aada akhriyaysaan alkitaaba kitaabka aada akhriyaysaan afalaa tacqiluun caqli miyaydaan lahayn ata'muruuna ma waxaad amraysaan annaasa dadka bilbir wanaag wa tansawna miyaad ka tegaysaan anfusakumna miyaad ka tegaysaan lafihiinna walxaal miyaad sidaa samaynaysaan antum idinku tatluuna aada akhriyaysaan alkitaaba kitaabka aada akhriyaysaan afalaa tacqiluun kuwa caqli leh miyaydaan ahayn waa arrin aan habboonayn ee kana soo horjeeda habdhaqankii ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaalaa markaa dadka waxaad amrayso waa inaad la timaado wey wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila alislaaxa ma stadactu marka macruufka in la faraa waa waajib weeye kaagamana dhacayo maaragtay haddaad ka tegito amba aada la timaado xumaanta samaynteeda sidaa ugu saxiixsan labada qowlee culimmadu ay ku leeyihiin wastaciinuu kaalmaysta baa alla leeyaho arrimihiinna u kaalmaysta bisabri sabirka waxa la yidhaha u kaalmaysta iyo wasalaa salaada marka sabirka arrimahaaga adduunye iyo kuwa aakhiraba in loo kaalmaysto waa arrin marag madoonta ah weeye oon ishkaal ku tirin assalaa bay culimmadu ka hadlaanoo daayada laftigeeda rasuulku calayhi salaatu wasalaam markay arrini ku timaado waxa uu ahaa kii u degdega maaragtay salaada waa u degdegi jiray idaa xasabahu amrun fasaca ila asalaa teeda kale salaadu dee wax badan bay taraysaayo xumaantana way kaa reebaysaa waaqimi asalaata ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar wastaciinuu kaalmaysta bisabr sabirka kaalmaysta iyo wasalaa salaadaba inahaa salaadu lakabiira tii ku culus weeye ay la haqiila ilaa cala alkhaashiciin kuwa khushuuca mooyaane macnaa kuwa muuminiinta ah mooyaane marka wa innahaa waxaynu u celinay salaada waayo damiirkii halka ugu dhow baa loo celiyaa waxaa kaloo iska dhici kartaa isticaanada meesha laga fahmayo in loo celiyo oo wa innahaa kaalmaysiga la kaalmaysto salaada iyo sabirku kabiira ay la lafaqiilati ku culis weeye isticaanadaasi ilaa cala alkhaashiciin ay ilaa cala almu'miniin kuwa mu'miniinta a mooyaane macnaa kuwa khushuucsan ee ilaahay subxaana wa tacaala isuu dhuldhiga ee aan kifrin ma arkaysaa alladiina khaashiciintaasoo waad ka sifaynaysaa alladiina kuwaasoo yadunnuuna yaqiinsan danna bimacnaa ayqana wey alladiina kuwaasoo yadunnuuna yaqiinsan amba yaqiinsana yaqiiniya annahum ayagu mulaaquu rabbihim rabbigood kuwii la kulmi inay yihiin aladiina kuwaasoo yadunnuuna yaqiiniya annahum ayagu mulaaquu rabbihim rabbigood kuwii la kulmi inay yihiin iyo maxay kale maxay yaqiinsan yihiin oo kale iyo wa annahum ayagu ilayhi ila allah alla xaggiisa un raajicuuna kuwii u noqon doona inay yihiin intaba way yaqiinsan yihiin kuwaasaanay salaadu ku cuslayn yaa banii israa'iila israa'iil ubadkiisow israa'iila waa yacquub baynu soo sheegnay israa'iil ubadkiisow amba reer bani israa'iilow udkuruu xasuusta baa alla yidhi nicmatiya nicmadaydii xasuusta oo ogaada allatii nicmadii ancamtu aan ugu nicmeeyey calaykum korkiinna aan ugu nicmeeyey xasuusta aabbayaashiin kuwa aan u nicmeeyey oo badbaadiyey oon ambiye u soo diray ahaayeen iyo maxay kale wadkuruu xasuusta annii anigu fadaltukum inaan idinka fadilay cala alcaalamiin dadkii xilligiinna calaa caalami zamaanihim cala alcaalamiin caalamka inaad idinka fadilay dadkii xilligiinna joogay taana xasuusta baa la yidhi subxaana wa tacaala marka waa tafdiilun weeye ay dadka intooda kale kaga fadillaayeen bay ahayd marka ma aha ka fadilidani mid mudlaqa iyagoo dadkao dhan ba inay ka fadilan yihiin wattaquu ka baqa oo ka taxadara yowman maalin yowman maanta mafcuul weeye daraf maaha wattaquu ka baqa yowma maalin ka taxadara baa alla yidhi maalintaasoo laa tajzii aanay ka gudaynin nafsun nafina aanay ka gudaynin can nafsin naf kale aanay ka bixinaynin shay-aa shaynaba wataquu iska ilaaliyaoo ka taxadara yowma maalin yowmkaasoo laa tajzii aanay ka bixinaynin amba aanay ka gudayn nafsun nafina can nafsin naf kale xaggeeda shay-a oo walaa yuqbalu aan laga aqbali doonin minhaa naftaasi shafaaca ergo ay ergeyso amba iyada loo ergeeyo shafaacada kuwa aan yeelanaynin kuwa kaalada ah amba ahlulkufriga ah weeye dadka iimaanka leh walow ahlulmacaasiba ha noqdaane iyagu waa loo ergeyn doonaa haddii ilaahay ogolaado walaa yuqbalu lagamana aqbali doono minhaa naftaasi shafaaca ergo ay ergeysa iyo mid loo ergeeya toona walaa yuukhadu lagama qaadan doono yoomkaasoo walaa yuqbalu minhaa shafaaca aan laga aqbalayn oo walaa yuukhadu aan laga qaadi doonin minhaa naftaasi cadlun waxay isku furato alcadlu waxaa la yidhaahdaa alfidya wey cadna waxa isku furato aan laga qaadayn oo walaa hum aanay ahaan doonin yunsaruuna kuwa loo gargaaro jumlada haddana walaa hum aanay ahaan doonin yunsaruuna kuwa loo gargaaro oo nasri ilaahay ma heli doonaan wey waadkuruu xasuusta waa reer bani israa'iil baa lala sii hadlayaa rasuulka madiine joogay ayaa la xasuusinayaa sida ilaahay ugu nicmeeyey kuwoodii hore si ay markaa nicmadaa uga abaalgudaan oo rasuulkan dambe ilaahay usoo dirayna ay u rumeeyaan wadkuruu xasuusta id waagii najaynaakum aanu idinka badbaadinay macnaha aanu ka badbaadinay awowyaashiin min aali fircawn fircawn aalkiisa aanu ka badbaadinay alaalu huwa alahlu weeye waa ehelka min aali fircawn fircawn ehelkiisa aanu ka badbaadinay bal waagaa xasuusta yasuumuunakum xaal ay idin dhadhansiiyeen aal fircawnkaasi yasuumuunakum xaal ay idin dhedhansiiyeen amba xaal ay idinku mayraceen oo ay idin daajiyeen waa foofintii suu'a alcadaab cadaabkiisa xun cadaabkiisa ugu adag ay idin dhedhansiiyeen marka cadaabkii baa ilaahay bayaamiyey oo yudabbixuun waa tafsiir weeye culimada qaarkoodna bayaan bay yidhaahdaan ma ogtahay yudabbixuuna xaalay gowracayaan baa laydinka badbaadiyey ma ogtahay tahay abna'aakum inamadiina yudabixuuna xaalay gowracayeen bu alla idinka badbaadiyey abnaa'akum inamadiina wayastaxyuun xaal ay iska daynayeen oo ay nolol ku baaqi yeelayeen nisaa'akum haweenkiina wax alla wixii raggaabay dilayeen haweenkana way ka tegayeen weeye sababta sidaa ku kaliftay wallahu aclam culimadu waxay yidhaahdaan niman faaliyayaala u sheegay in maaragtay nin dhalan doona oo reer bani israiil ka soo bixi doona inuu mulkigaa fircoon baabiin doono ama boqortooyadiisaba wa fii daalikum kiinaa waxaa ku sugan tilmaantu haddaba halkay ku dhacaysa laba siyaabood buu macnuhu u kala bedelmayaa haddaynu midba mar ku xidhno wa fii daalikum badbaadintaasi haddii lagu xidho najjaynaakum taa wafii daalikum badbaadintaasi uu alla idin badbaadiyey balaa ay nicma nicmo ayaa ku sugan nicmadaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay nicmadaasoo cadiim weyn markaa daalikum waxay ku dhacaysaa badbaadinta waxaa kaleynu odhan karaynaa waxaynu ku xidhaynaa yasuumuunakum suuءa alcadaab wa fii dalikum dhadhansiinta ay cadaabka idin dhadhansiiyeen iyo dilka ay nabadiina dilayeen haweenkiinana ay daynayeen balaa balaaye ayaa ku sugan ibtilaa dheh markaa waa imtixaan wey balaa-un ay ibtilaa imtixaan baa ku sugan imtixaankaasoo min rabbikum xagga rabbigii ka ahaaday imtixaankaasoo cadiim weyn oo ayada laftigeedu imtixaan bay ahayd wadkuruu xasuusta id waagii faraqnaa aanu kala dilaacinay bikum ay bisababikum idinka daraaddiin markaanu u kala jeexnay albaxra badda markaanu kala dilaacinay ee ilaahay muuse uu faray inuu ulku dhufto dabadeetana labiyo toban dariiq ay noqotay markaa bikum ba'da waxaynu ka dhignay sababiya wey wadkuruu xasuusta idwaagii faraqnaa aanu dilaacinay bikum idinka daraaddiin aanu u dilaacinay albaxra badda aanu u kala dhambalnay amba aanu u kala jeexnay oo faanjaynaakum aanu idin badbaadinay oo waagraqnaa aanu hafinay amba aanu qarqinnay aala fircawna fircoon ehelkiisiina aanu qarqinay walxaal aanu qarqinay antum idinku tanduruun aada arkaysaanoo kuwa eegaya aada haydeen walaal antum idinku tanduruun markaa bada inaynu sababiye ka dhigno tafsiirkaasi ayaa xoog badan culimada qaar ku fasiray baa jirta macne aad ka dhadhansanayso geliday badda galeen inay baddu ay ku kala jeexantay laakiin de qur-aanka ilaahay wuxuu ku cadeeyey inuu muuse usha ku dhuftay laakiin tafsiirkaa laftiisa kale haddaynu sheegno wuxuu odhanayaa wadkuruu xasuusta idi waagii faraqnaa aanu kala dilaacinay bikum idinka aanu idinku kala dilaacinay albaxra oo macnaa geliddaa gasheenba baddu ay kala dilaacday faraqnaa aanu dilaacinay bikum idinka aanu idinku dilaacinay albaxra oo faanjaynaakum aanu idin badbaadinay idinka oo idaan ku hafan وأغرqnaa aanu hafinay amba qarqinay aala fircawna fircawn aalkiisii aanu qarqinay wاlxaal antum tanduruun xaal aad arkaysaan oo labada indhood ku haysaan iyagoo qaraqnaya oo halaagsanaya wadkuruu xasuusta saasaynu wada qadaraynaa duruuftan id waagii xasuusta waacadnaa waacadnaana waa la akriya waacadnaa aanu kula ballantanay muusaa muuse markaanu kula ballantanay arbaciina ay itmaama arbaciina afartan dhamaystiriddood layla oo min laylatin ah marka arbaciina maanta mafcuul weeye ficilkan waa cada ayaa laba mafcuul qaatay leylana waxaa lagu nasbiyey waa tamiisun weeye markaa itmaamkaad qadaraysa wadkuruu xasuusta idwaagii waacadnaa aanu kula ballantanay muusaa muuse markaanu kula ballantanay arbaciin ay itmaama arbaciin afartan dhammaystiridood leyla habeen macnaa afartan habeen inuu dhammaystiro oo ilaahay sidaa uu kula ballamay marka afartanka habeen may xidhiidhsanayne eh, eh, soddonna mar bay ahaayeen eh, tobanna mar bay ahaayeen wawaacadnaa muusa halaathiina layla wa atmamnaaha bicashrin ilaahi subxaana wa tacaala toddoba afartankaa habeen wuxuu kula ballantamay inuu ku yimaado markay ka badbaadeen fircawn markay ka badbaadeen ay badina ka baxeen bay ahayd waa markay badbaadeen dabadeed ayaa ballankaas ilaahay u qaaday wadkuruu waxaa markaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay balwaaga xasuusta uma dabadeed itakhadtum aada ka dhigateen alcijla weylkii aada ka dhigateen ilaaha mid la caabudo mar qura mafcuulka labaad lama sheegin oo inay ilaahnimada maaragta ta uma dabadeed mar ittakhadtum aada ka dhigateen alcijla weylkii ay ka samaysteen waxyaabaha dhalaala ilaaha mid la caabudo aada ka dhigateen goorma min bacdihi ay min bacdi dahaabi muusa muuse intuu tegey dabadeed muuse intuu xagga ukacay kacay munaajaadka rabiye ballankii alle xaggiisa oo u kici timay dabadi min bacdihi ay min bacdi dahaabi muusa tegitaankii muuse dabadii macnaha muuse markuu dhintay macnaheedu sidaa noqon maayo uma dabadeed walxaal baad ka dhigateen weylkan ilaah aada caabudaan antum idinku daalimuun kuwa dulmi fala yaatihiinoo dee shirkigaaba dulmi ah uma dabadeed idinkoo intaa sameeyey cafownaa cankum waanu idin saamaxnay min bacdi daalika xumaantaa dabadeed uma dabadeed cafownaa waanu saamaxnay cankum xaggiina macnaa dembiyadii aada la timaadeen baanu idinka dhaafnay min bacdi daalika xumaantaa aada samayseen dabadeed ay min bacdi daalik min bacdi itikhaadikum alcijla intaad weelkaa ilaah ka dhigateen dabadeed baanu saamxnay lacallakum tashkuruun ay likay tashkuruu si aada ilaahay ugu mahadnaqdaan subxaanahu watacaala wadkuruu xasuusta id waagii aataynaa aanu siinay muusaa nebi muuse markaanu siinay alkitaaba kitaabka markaanu siinay yacni waa tawraat waalfurqaana aanu siinay mid xaqa iyo baatilka kala saara ee kitaabka ayuunbuu ku cadfan yahay lamana odhan karo laba shay shay isku mida ah, maxaa la isugu cadfay xagga lafdigay ku kala duwan yihiin walfurqaana aanu siinay mid xaqa iyo baatilka lagu kala saaro lacalakum tahtaduun likay tahtaduu si aada u hanuuntaan oo kuwa toosan aada u noqotaan xaaladdanna waxay dhacday markay badda ka baxeen weeye siyaaqa kalaamka siaa hadalku siduu u socdo ayaad ka garan doontaa fii suurati acraaf in shaa allahu tacaala waayo muuse kitaabka waxaa la soo siiyey markii kuwaa la halaagay ma arkaysaa walaqad aataynaa muusa alkitaaba min bacdi ma ahlakna alquruuna aluulaa waa kii ilaahay lahaa macnaa intii la halaagay dabadeed baa la siiyey wadkuruu xasuusta id waagii qaala uu yidhi muusaa muuse markuu yidhi liqowmihi qoladiisii markuu ku yidhi reer bani israa'iil ahaa yaa qowmi qowmkayow tolkayow innakum idinku dalamtum waxaad dulmideen anfusakum lafihiinniibaa dulmideen maxaad ku dulmideen biitikhaadikum yeelashadiinna daraaddeed baad ku dulmideen alcijila weylka aada ka yeelateen amba aad ka dhigateen ilaaha aad ka dhigateen marka biاtikhaadikum اlcijila biاtikhaadikum waa masdaru mudaafun ilaa faacilihi marka labadii mafcuulla mid baa inoo yaalla midna waynu qadaray yaa qowmi qowmkayow inakum idinku dalamtum waxaad dulmideen anfusakum lafihinii baad dulmideen biitikhaadikum ka yeelashadiinna ayaad ku dulmideen alcijla aada ka dhigateen weylka ilaaha mid la caabudo ka yeelashadaasi ayaad lafihiinni ku dulmideen ee fatuubuu fa-duna sababiyo weeye ay fa bisababi daalika sidaa darteed tuubuu u toobadkeena ilaa daari'ikum ay ilaa khaaliqikum abuurihiinna allaha idin abuuray ay ilaa khaaliqikum albaari huwa alkhaaliq fatuubuu u toobadkeena sidaa darteed ilaa baari'ikum abuurihiina u toobadkeena faqtuluu malaha toobadoodaaba sidan ahayd toobadda noocana ayaa ilaahay kaga toobad aqbalaayey faqtuluu laaya anfusakum lafihiina dila oo macnaa kuwii aan weylka caabudini hala dagaalamaan kuwii weylka caabuday markaa qolo qolaba qolada kale sidaasay ula dagaalamaysay daalikum toobadkeenidaasi ayaa khayr u khayr badan lakum idinka cinda baari'ikum abuurihiina agtiisa ay cinda khaaliqikum fataaba calaykum allana wuu ku soo noqon subxaanahu watacaala korkiina amba wuu ku soo noqday inahu alleh macnaha muxuu alla uga toobad aqbalay dee inahu alle huwa isagu attawaab allaha toobad aqbalidda badan weeye amba toobadda aqbala alraxiim ee naxariista wadkuruu xasuusta id waagii qultum aad tidhaahdeen yaa muusaa muusow lan nu'mina laka adiga kuma rumaynayno amaba ile way raaceen nebiyullaahi muuse ayay la baxeen dabadeetu hadalkani inuu kii ilaahay yahay ayay aqbali waayeen waadkuruu xasuusta id waagii qultum aada tidhaahdeen yaa muusaa muusow lan nu'mina laka adiga kuma rumaynayno macnaa kani inuu yahay ilaahay kalaamkiisa hadalkii alle inuu yahay ma rumaysanayno xataa nara allaaha ilaa aanu ilaahay ka aragno subxaanahu watacaala jahra si cad ilaa aanu ilaahay uga aragno calaaniya waxay leeyihin culimadu waa toddobaatankii muuse uu ka doortay ee raacay markay kalaamkii alla maqleen bay leeyihiin ma kuma rumaynayno oo ma rumaysanayno inuu ilaahay hadalkiisii yahay xataa nara allaaha ilaa aanu ilaahay ka aragno jahra si cad bal waagaa xasuusta dabadeedna fa akhadadkum ay idin qabatay amba ay idin qaadatay asaaciqa qarax waa danab asaacia qarax uu idin qabtay amba dab naar weeye markaa saaciqada waa cod wata dabna sida danabka oo kale oo fa akhadadkum ay idin qaadatay asaacia amba ay idin qabatay danab walxaal antum tanduruun xaal arkaysaan thaniya waxay leyihin culimada waa toddobaatankii muuse uu ka doortay ee raacay markay kalaamkii alla maqleen bay leeyihiin ma kuma rumaynayno oo ma rumaysanayno inuu ilaahay hadalkiisii yahay xataa nara allaha ilaa aanu ilaahay ka aragno jahra si cad bal waagaa xasuusta dabadeedna faakhadadkum ay idin qabatay amba ay idin qaadatay asaaciqa waa danab asaaciqa qarax uu idin qabtay amba dab naar weeye markaa saaciqadu waa cod wata dabna sida danabka oo kale oo fa akhadadkum ay idin qaadatay asaaciqa amba ay idin qabatay danab walxaal antum tanduruun xaalaad aada arkaysaan idinkoo dhimanaya oo midba midkii ka horreeyay uu dhimanayo waatii ilaahay uu baryay nabiyullaahi muuse calayhi salaatu wasalaam ee uu lahaa ilaahayow haddii aad na halaagayso kuwanaad halaagayso iyo anigaba hadda horteed baad na halaagi lahayde ma waxaad nagu halaagaysaa qaar wax magarati iyo waxay sameeyeen bal waagaa xasuusta uma daba uma haddana bacathnaakum iltifaat baa ku jira ma ogta uma haddana bacathnaakum waanu idinkicinay ilaahay baa saalay ilan dhimashay u daateen markaasuu alla soo nooleeyey uma haddana bacanaakum waanu idin noolaynay amaba waanu idin soo kicinay min bacdi mdimashadiina tashkuruun si aad ilaahay ugu mahadnaqdaan ood ugu shukridaan wadallalnaa waxaanu ugu hadhaynay calaykum korkiina waxaanu ku dallaayadaynay ama aanu idinku hadhaynay alghamaam daruuro waa jamcu hamaama daruuro ayaanu idinku wa anzalnaa waxaanu dejinnay calaykum korkiinna waxaanu ku soo dejinnay almanna malab cir oo samada ayaa sidii dhadida oo kale intay u da-do dhirta iyo intay qabsato meelahay wax ka dhisteen ayaa shay macaan baa uga soo daadan jiray samada ama wa anzalnaa waxaanu ku soo dejinnay calaykum korkiinna waxaanu ku soo dejinnay almanna nicmo ayaanu ku soo dejinnay ma arkaysaa iyo wasalwa shimbirka salwa la yidhaahdo oo shimbirkani waa shimbir iska macruufa sumana ayay odhan jireen waanay cuni jireen shimbirkaasaa si badan ugu iman jiray wallaahu aclam meeluu ka yimaado waxay leeyihiin maaragtay yurubta iyo dhul dhulca ka soo duuro ayuunba xagga sham isagoo fara badan iska imi jiray ilaa xilliyada dambaba waa yimaadaan rag laynoo way jiraan adagu wasalwa iyo shimbirka amba shimbirahaasi ayaanu idiin soo diray kuwaasay markaa cuni jireen oo ay ku intifaaci jireen marka ibn cabaas tafsiirkiisu waxa weeye almanu yanzilu calayhim cala alashjaar waa shaygaasi sida dhadad oo kale a soo da-aya dabeeta dhirta ayuu dul fadhiisan jiray shay aada u macaan buu ahaayo markaasay cuni jireen allah wuxu uhi subxaanahu watacaala kuluu ay waqulnaa lahum qadar waqulnaa lahum waxaananu nidhi kuluu cuna min dayibaati maa midka ugu macaan cuna marka maada mawsuulaynu u laqbaynaynaa min dayibaati maa midka ugu wanaagsan amba ugu macaan cuna rasaqnaakum aanu idinku arsaaqnay kaa cuna weeye amba min dayibaati maa shay kuwiisa macaan cuna shaygaasoo rasaqnaakum aanu idinku arsaaqnay nakira mawsuufa markaa la yidhaahdaa misteriyana way iska noqon kartaayo min dayibaati maa rasaqnaakum kuwaxaanu idinku arsaaqnay ka ugu wanaagsan cuna wamaa dalamuuna bawadata sidii ma yeelina kufri iyo xumaan bay ku bedeleen wamaa markaasaa nicmadii ilaahay ka laalay oo tihiyo wareer ku dhacay wamaa dalamuuna namay dulmiyin baa ilaahay yidhi wamaa dalamuuna namay dulmiyin walaakin kaanuu ha yeeshee waxay ahaayeen anfusahum yadlimuun lafahooda kuwii dulmiyey markaa bal ogoobay anfusahum maaha khabarkii kaanada jumladaa dambe yadlimuuna baa dhacaysa maaragtay khabarkii marka anfusahum waa mafcuulkii yadlimuun walaakin kaanuu ha yeeshee waxay ahaayeen yadlimuuna anfusahum lafahooda kuwii dulmiyey ayaga ayuunbaa naftooda dulmiyey baa allah yidhi subxaanahu wa tacaala wadkuruu xasuusta id waagii qulnaa aanu nidhi udkhuluu gala haadihii tan gala alqaryata ah magaaladan gala bayt almaqdis ambaba waa arixaa labadaba way sheegeen haadihi tan gala alqaryata ah magaaladan gala oo fakuluu cuna minhaa magaaladan xaggeeda ka cuna xaysu shi'tum halkaa doontaan aklaa cunid wax ka cuna cunidaasoo ragadaa fidsan ballaadhan amba fidsan oo waasica wadkhuluu gala albaaba magaalada albaabkeeda ka gala albaaba baa la geliyay ma ogtahay ay baabuhaa ayay ka dhigan tahay wadkhuluu gala albaaba ay baabuhaa albaabkeeda gala wadkhulu lbaaba gala sujada xaala kawnikum saajidiin xaal aad tihiin kuwii sujuudsan wadkhulu lbaaba albaabka ka gala ay baabuhaa sujada xaala kownikum saajidiin xaalatiin kuwii sujuudsanna gala wa quuluu waxaad tidhaahdaan macnaa markaad gelaysaanna xida ay mas'alatunaa waxaanu doonaynaaba amba mas'aladayadu waxaanu alla weydiisanaynaaba xida dembi daadin weeye waquuluu waxaad tidhaahdaan xida ay mas'alatunaa su-aashayaduba ama waxaanu alla weydiisanaynaaba xida weeye dembi daadin oo ilaahay dunuubta naga daadi naqfir waanu dhaafiye waa jawaabtii amarka haddaad sidaa yeeshaan naqfir waanu dhaafiye lakum idinka ayaanu idiin dhaafiye maaragtay khadaayaakum gafafkiina ayaanu dhaafi doonaay wazanaziidu waanu u siyaadin doonaa abaalmarinta almuxsiniina kuwa samafala maxaa dhacay markaa xita halkii la yidhi maxay bedelayaan fabadela waxay ku bedeleen aladiina kuwii waxay ku bedeleen dalamuu dulmiga falay biladii qadar biladii kii waxay ku bedeleen qiila lahum qawlaa hadal bay ku bedeleen hadalkaasoo hayra aladii kii qayrkii ah qiila lahum ayaga lagu yidhi oo halkii laga yidhi xibda waxay yidhaahdeen xinda fii shacra heed iyo wax lamid aanu doonaynaa bay yidhaahdeen xinda inkaar bay qabaan ma maogta sidaasay yidhaahdeen oo halkii laga doonayay inay sujuudaanna iyagoo badhida ku gurguuranaya ayay galeen oo waxay yidhaahdeen xabbatun fii shacra ayaanu doonaynaa bay yidhaahdeenoo waa inkaartaasi niman iska qabay bay ahaayeen fabaddala waxay ku dooriyeen aladiina kuwii waxay ku bedeleen dalamuu dulmiga falay biladii qadar biladii kii waxay ku bedeleen waayona ficilkani labada mafcuulka dambe wuxuu ugu tallaabaa laga tegay ba'da qawla hadal bay ku bedeleen kii lagu yidhi kaasoo hayra aladii kii kayrkii ah qiila lahum eeg fabadala waxay ku bedeleen alladiina kuwii dalamuu dulmiga falay biladii kii waxay ku bedeleen qiila lahum ayaga lagu yidhi kii lagu yidhi waxay ku bedeleen hee qawlaa hadal bay ku bedeleen hadalkaasoo hayra aladii kii kayrkii ah qiila lahum ayaga lagu yidhi faanzalnaa waxaanu dejinnay cala aladiina kuwii korkooda waxaanu ku dejinnay dalamuu dulmiga falay rijza cadaab baanu kusoo dejinnay baa ilahay leeyahy rijza cadaab baanu kusoo dejinay daacuun baa ku dhacay sida xadiiskii saxiixaha uu tilmaamaayo rijza cadaab baanu ku soo dejinnay cadaabkaasoo min asamaa samada xaggeeda ka ahaaday bimaa kaanuu yafsuquun ay bisababi fisqihim faasiqnimadooda daraaddeed baaduna waa sababiya maaduna waa masderiya bima kanuu yafsuquun ay bifisqihim bisababi fisqihim faasiqnimadooda daraaddeed ay ilaahay daacadiisa ka baxeen ayaanu ugu soo dejinnay cadaabkaasaa ilaahay yidhi subxaana wadkuruu xasuusta id waagii istasqaa uu roob doonay amba uu biyo u doonay muu u dalbaday muusaa nebi muuse liqowmihi qoladiisii markuu u dalbaday biyo bal waagaana xasuusta wadkuruu xasuusta waa siduu ilaahay baryadii uga jawaabay ma ogtahay amba u aqbalay istasqaa uu waraab dalbay ambaba roob doonay muusaa muuse u roob doonay liqowmi qoomkiisii amba biyo u doonay oo faqulnaa dabadeed aanu nidhi idrib ku dhufo bicasaaka ushaada ku dhufo muusow alxajar dhagaxan ku dhufo dhagax agtiisa yaala alxajara dhagaxa ku dhufo ilaaha yidhi subxaanahu watacaala marka xajarkani muxuu yahay culimada qaar waxay leeyihin waa xajarkii markuu maydhanayay u dhagaxa saaray ee maryaha kala cararay way leeyihiin culimada qaarkoodna wa markaa ashi cahdigay noqonaysaa culimada qaarkoodna waxay leeyihiin ashana waa jinsiya oo bimacnaa dhagax un waana sida xooga badan weeye idrib ku dhufo bicasaaka ushaada alxajar dhagax ku dhufo haye fainfajarat faadu maxay ku tacalluqaysaa faadana waxay ku xidhan tahay shay xadfan fadaraba ayay noqonaysaa fadaraba dabadeeto wuu ku dhuftay uma darab dabeeto ushiibuu ku dhuftay dhagixii fainfajarat waxaa ka dilaacay minhu ay min alxajari dhagaha wixii waxaa ka dilaacay itnataa cashara laba iyo toban baa ka dilaacay caynaa ay min cayn oo ilood ah qad calima wuxuu ogaaday kullu unaasin dad waliba qad calima wuxuu ogaaday kullu unaasin qabiil waliba wuxuu ogaaday mashrabahum meesha ay ka cabi lahaayeen meesha baad odhanaysaa mashrabahum halkay ka cabi lahaayeen bay garteen oo ay aqoonsadeen dabadeeto waxaanu nidhi qadar waqulnaa lahum kuluu cuna washrabuu caba min risqi illaahi ilaahay risqiisa waxna ka cuno waxna ka caba walaa tacfaw ha fasahaadinina fi lardi arlada ha fasahaadinina mfsidiin xaala kwnikum mfsidiin xaala tihiin kuwa arlada ilaahay fasahaadinaya xaala muakida baa la yidhaahdaa ha fasahaadinina wadkuruu xasuusta id waagii qultum aad tidhaahdeen yaa muusaa muusow lan nasbira u adkaysan mayno calaa طacaam cunto u adkaysan mayno waaxid keli ah waa malabkii samada uga soo daadanayay iyo macaankii iyo hilibkay cunayeen ayay leeyihiin tan naguma filla lan nasbira kuma sabrayno amba kuma uma adkaysanayno calaa dacaamin cunto dacaamkaasoo xidin keliya ee fadcu lana noo bari rabbaka rabbigaaga noo bari yukhrij lana wuu noo soo saariye waa jawaabtii amarka fadcu lanaa noo bari rabbaka rabbigaaga noo bari amba waxaad tidhaahdaa haddaad rabbi noo barido yukhrij lana wuu noo soo saariye yukhrij lana wuu noo soo saariye shay-aa waxbuu noo soo saariye shaygaasoo mimaa kii ka mid ah tumbitu ay dhaliso alardu arladu ay soo saarto amba mimaa kii wax ka mida buu noo soo saari tumbitu ay dhaliso alardu arladu ay dhaliso oo min baqlihaa arlada baqalkeeda ah baqalka waxaa la yidhaahdaa shay kastoon isku taagin jirid waa sallarkan kaabajkan waxyaabahan dhulka isku fidiyo oo dhan ee iskugla ah min baqlihaa ah wa qisaa'ihaa khiyaarkeeda ah waa kan shabaabka khiyaarka wa qisaa'ihaa ah istinxaafka ko kale u samaysa noocyadaasoo kale ah ayuu noos oo soo saariye wa fuumihaa toonteeda ah toonta fuum wa humihana waa la akriyay ibn mascuud oo kale qiro ah oo tafsiir iska noqonaysa marka fuumku waa toonta wa fumihaa toonteeda ah wa cadasihaa cadaskeeda ah waa digirtan iyo mis wax la jaada ayuu noo soo saariye wa basarihaa basasheeda ah oo markaa basasha iyo toonta calaaqada ka dhaxaysa waxyaabahan dadka abitaadka u fura weeyaan bay yidhaahdaan ma arkaysa markaa cuntada keliya u sabri mayne kaa ilaahay noo bari ma arkaysa markay halkay ka cunayeen hilib iyo malab ay ka cunayeen ba waxay doonayaan waxyaabahan caleentan iyo dee bocorkan kifaagan khiyaarkan iyo toon iyo digir misirkan iyo basashan iyo waxa lay doonayaan ma og tahay waa qadiyad iska fog oo iska dhici karta dadka muslimiintu inay ku ta'asureen oo ay uba haystaan hilibkan iyo malabkan markay cunayaan inaanay cunto dhamaystiran aanay hayn markaa sheekadan laynoogu dabaqayba wuxuba waxan inay tahayba u dhow qaala wuxuu yidhi markaa muuse waxaad odhanaysaa qaala tacaalaa xaakiyan can muusa rabbi waxa uu yidhi isagoo ka warramaya hadalkii muuse uu ku yidhi atastabdiluuna ma waxaad ku doorsanaysaan atastabdiluuna ma waxaad ku bedelanaysaan alladii kiima waxaad ku doorsanaysaan huwa isagu adnaa liitay biladii kii miyaad ku bedelanaysaan huwa isagu khayr wanaagga badnaa ma toon iyo hilib baa isku bedelanaysaan ma basal iyo malab baa isku doorsanaysaan sidee weeye istifhaamtan inkaari baa la yidhaahdaa ihbiduu dega misra dega marka masr dega misra haddii la yidhaahdo la yidhaahdo waa ardulmisra misran markaa waxaa lasoo aroorin karaa ishkaal odhanaya haddii loo jeedo misra ardulfircawn oo waddankan masr loo jeedo dee meesha taaniis iyo calamiyaba way jirtaaye maxuu maalaa yansarifu noqon waayey waa saddex rafle maalan oo iska noqdaa san oo kale mararka qaarkood bu iska aqbalaa waxaa kaloo iska dhici karta in la yidhi ihbiduu dega misra meel dega magaalo dega min alamsaar wadanun dega waddamada ka mid a misran min alamsaar oo aanay ahayn kii macruufka ahaa amba misra dega fa ina lakum idinku waxaad leedihiin oo halkaa idinku sugnaaday maa sa'altum ma kiibaad ku leedihiin sa'altum aada dalbateen ay maa sa'altumuuhu kaad doonayseen baad leedihiine doonta baa la yidhi subxaanahu watacaala halkaa dega baa layidhi ihbiduu misra waa munawan masruuf ayuu noqonaya markaa misra min alabsaar magaalo un magaalooyinka ilaahay ka mida dega amaba ardulmisraba dega labada tafsiirba ma foga wa adilla dulli ayaa lagu dejiyey sharci iyo qadar ahaanba ma ogta waa mustadilliin ciddii iyaga haleeshaaba ay dullaysanayso waa dad dullaysan ma ogti maaha dadkama muslimiinta markay diintooda ka noqdeen bay niman adag ku noqdeene waduribat waxaa la yeelay calayhim korkooda adilla dulli baa la yeelay baa la leeyahy iyo walmaskana faqri dhaqdhaqaaq la-aan ila miskiinku ma dhaqdhaqaaqayo walmaskana baa la yeelay wabaau way noqdeen biqadab cadho ayay la noqdeen min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay amba wabaa waxay muteen biqadabin cadho ayay muteen min allahi alle xaggiisa ay ka muteen bimacnaa baa istaxaqa waa la yidhahdaa maxay ku muteen cadhadan iyo dulligan iyo maskanadan dhalika dulliga iyo maskanadan iyo cadhadan waxay ku muteen biannahum bisababi annahum ayagu inay yihiin daraaddeed bisababi annahum kaanuu inay ahaayeen daraaddeed bay ku muteen yakfuruuna kuwa ku kufriyey biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa celi haddana daalika cadaabkaasi iyo dulinimadaasi haabit waxaa ugu sugnaaday amba ugu xasilay biannahum kaanuu yakfuruun ay bikufrihim gaalnimadooda daraaddeed biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ay ku kufriyeen iyo wayaqtuluuna annabiyiin iyo wayaqtuluuna ay wa biqatlihim dilidooda daraaddeed annabiyiin ambiyada ilaahay qaarkood ay dileen wayaqtuluuna wa biqatlihim dilidooda daraaddeed bay ku muteen annabiyiina ay dileen bigayri alxaq xaala kawnihim aalimiin xaal ay yihiin aalimiin yaqtuluunada wowgaa ku jiraad ka xaalaynaya damiirkaasi bigayri lxaq xaala kawnihim ay yihiin kuwa aan xaq ku taagnayn dilkan waxay fuliyeen iyagoon xaq ku taagnayn xataa iyaga laftigoodu umay arkaynin dilkana ambiyada dilayeen inuu yahay mid xaq ah aalimiin bay ku ahaayeen dalika cadaabkaasi ma arkaysa waa cilatun ukhraa ayaad odhanaysaa abaalmarinta lagu abaalmariyey taa hore dalika cadaabkaasi bima casow ay bicisyaanihim caasinimadooda daraaddeed bay ku muteen wa kaanuu yactaduun iyo wa bictidaa'ihim iyo xadgudubkooda daraaddii kaanuu dalika bimaa casow dalika ciqaabkaasi bimaa casow ay bisababi cisyaanihim macsiyadooda daraaddeed ayay ku muteen iyo wa kaanuu yactaduun iyo wa bictidaa'ihim xadgudubkooda daraaddii ay ilaahay xadgudbeen ee ictidaal la yimaadeen ictidaalna waxaa la yidhahdaa mujaawasatulxadba qofku inuu xadgudbo oo tallaabo intii loo ogolaaday u weydaarta ayaa la yidhahdaa ina aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey iyo waladiina kuwa haaduu yahuudoobay iyo wanasaara kuwa kiristaanka ahba iyo wasaabi'iina kuwa leexday saabi'iinta la yidhaahdo oo mathalan dee waxaa laga yaabaa inay dad un xidiga caabudi jirayba inay ahaayeen oon ilaa maaragtay amaba qoom ba ay ahaayeen malaa'igtaba caabudi jiray intaba waa la yidhaahdaa ma og tahay allah wuxuu lehi subxaanahu wa tacaala iyo wasaabi'iina kuwa leexday amba xidigaha bay caabudi jireene man midka ka bedelunta hore man midka aamana rumeeya billaahi alla rumeeya walyawmi rumeeya maalinta alaakhiri dambe wa camila sameeya camalan ayaad qadaraysaa camal sameeya camalkaasoo saalixa wanaagsan falahum kuwaasi ajruhum bay leeyihiin xaggay ku leeyihiin cinda rabbihim rabbi agtiisa ayay ku leeyihiin walaa khawf cabsiina calayhim korkooda may ahaninoo mustaqbalka kuwa baqaya oo ka baqaya hoojin iyo guldarayn maaha walaa hum yaxzanuun mana aha kuwa murugoon doonoo tiraanyoon doonta ma arkaysa waxay mudan doonaan baa ilahay leeyi subxaana wa tacaala abaalmarin ayay mudan doonaan ma arkaysa markaa saabi'iinta culimada waxay leeyihin waa qowm aan haysanin diinta yuhuudda iyo ta nasaarada iyo ta majuusta iyo mushrikiinta qoomun bay iska ahayeen bay leeyihin sidooda ku taagan oo diinba aan lahayn bay iska ahaayeen ma arkaysa lidalika bay nimankii mushrikiinta ahaa qofku markuu islaamo waxay odhan jireen saabi ayay ku gani jireen ma og tahay oo macnaa waxay ula jeedaan wuxuu ka baxay diimihii jiray oo dhan buu ka baxay bay ujeedaan ma arkaysaa culimada qaar yidhi baa jira asaabiuun waxaa la yidhaahdaa qaar kuwa aanay sooba gaarin nebi keliya dacwadii uu lahaa huwa alcilmu cinda allah waid akhadnaa wadkuruu xasuusta id akhadnaa aanu qaadnay miithaaqakum axdigiinii marka aanu qaadnay axdi baa ilaahay ka qaaday buurta inta lasoo soo rujiyey oo la dul keenay ayaa la yidhi kitaabkiinan qaata khuduu maa aataynaakum biquwa wadkuruu maa fiih lacalakum tattaquun waa cahdigii sidaa ahaa ma ogtahay allah wuxuu leey miithaaqakum cahdigiinii markaanu qaadnay bal xasuusta oo warafacnaa aanu u kor yeelnay fawqakum dushiinana adduura buurti aljabal waid nataqna aljabala buurta waa la rujiyey natqi baa ku dhacay ilaahay baa rujiyey iyadoo sideediisu socota buu dulkeeyey adduur culimadu waxay yidhahdaan waa buurtu markay dhirna leedahay wey buurtaasaa la dul keenay oo maxay khuduu qaata maa kii qaata aataynaakum aanu idin siinay biquwa xoog ku qaata ay bijiddin waijtihaadin amba biquwa ay bidaacatin daacad ku qaata amba biquwa ay bicamalin camal ku qaata alquwa aljaddu baa la yidhahdaa bal ku qaata baa ilahay leeyi subxana wa tacaala wadkuruu xusa oo ku dhaqma ay wadkuruu amba akriya ma fiihi kitaabkan dhexdiisa waxa ku sugan ma ayu ladii kii akriya fiihi ay fi hada kitaabi akriya baa ilahay leeya subxaana watacaala lacalakum tattaquun ay likay tattaquu si aad ilaahay uga baqata subxaana wa tacaala wallaahi laqad calimtum waad ogsoon tihiin uma dabadeed bal waqtigaas uma dabadeed tawalaytum aad jeedsateen bal waagaa xasuusta awgeed baa laga uma dabadeed tawalaytum aad jeedsateen min bacdi dalika ballankaa dabadi iyo buurta ilahay dabadi maar min bacdi dalik ee falawlaa haddaanu ahaanin kaas ayaa ahaaday falawlaa haddaanu ahaanin fadlu llahi ilaahay fadligiisu calaykum korkiina haddaanu ahaan iyo waraxmatuhu alle naxariistiisu jawaabtii waa tan lakuntum waxaad ahaan lahaydeen min alkhaasiriin kuwa khasaarooday ee khasaare baad ka mid noqon lahaydeen waxaad ku khasaari lahdeen burinta aad cahdigan aada buriseen adduunyada iyo aakhiradaba ma marka fadligan ilaahay muxuu yahay waa bitawbatihi calaykum waa inuu ilaahay ka toobad aqbalay nebiyiin iyo mursaliinna waa alla usoo diray wallahi laqad calimtum waad ogsoontihiin iyagii baa la sii hadlaya aladiina kuwii baad ogsoontihiin ictadaa waxaad gudbay minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin fi sabt maalinta sabtida kuwii xadgudbay oo aad ogsoontihiin ilaa sabtidaa la faray inay weyneeyaan oo ay tacdiimiyaan waxaa laga reebay maaragtay magaalooyinkoodii ku yaallay xeebaha inaanay maalintaa sabtida kaluumaysan oo aanay ugaadhsanin iyaba imtixaan bay ahayde maalinta sabtidunbaa wax alla waxaa kalluun badda ku jiray ay badda dusheeda sabayn jireen markaasay yidhahdeen ma khiyaabo samayno badda intaynu soo faruuro oo aynu gacama ka soo jeexno berkeda aynu samaysano halkaa maalinta dambe aynu kala baxno marka xeelad ba ula jeedi walaqad calimtum waad ogsoontihiin macnaha wuxuu ku dhacay aladiina kuwii baad ogsoontihiin ictadow xadgudbay minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin fi sabti xadgudbay oo faqulnaa aanu nidhi lahum ayagii aanu ku nidhi macnaa waa qowl qadar ahaan siduu alla u baabiinayay kunuu noqda qirada daayeero noqda khaasi'iina guuldaraystay daayeero hoogay noqda khaasi'iin guuldaraystay noqda ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala markaa ilaahay uu nasakhay subxaanahu wa tacaala ma arkaysa culimada qaar baa leh waxaa la nasakhay quluubtoodii baa la nasakhay oo maalan mujaahid oo kale waxa uu leeyahay quluubtoodaan la nasakhay iyaga daayeere iyo waxan bay isumay bedelino waa mathal buu leeyahay tusaale sida mathalkii kale ka mathali ximaari yaxmilu asfara waa sanad sayid min mujaahid laakiin waxay leeyihiin tafsiirka a ah mujaahid maanta waa qowl gariib ah oo daahirka qur-aanka maaragtay khilaafsan ma arkaysa marka ilaahay baa u bedelay subxaanahu watacaala daayeero iyo maayuu ilaahay ka dhigay subxaanahu watacaala noqda baa ilahay yidhi ciqaab bay ahay fajacalnaa waxaanu ka yeelnay haa dhacdadaas ila nimankii masi baa ku dhacay waa la ciqaabay doorintii weeye fajacalnaa waxaanu ka yeelnay haa ciqaabkaasi aanu ciqaabnay aanu daa'irada u bedelnay nakala dabar baanu ka dhignay dabar wax lagu joogsado cibra nakala cibro ayaanu ka dhignay ayaanu cibro uga dhignay limaa kuwii baanu cibro uga dhignay magaalooyinkii limaa kuwii baanu cibro uga dhignay bayna yadayhaa xaaladan horteeda ahaa ee hortaagnaa kuwii hortooda ka dhacday ayaanu cibro uga dhignay wamaa qaarna cibro baanu uga dhignay khalfaha iyada ka dambeeya oo inaga ilaa maanta akhirayna wey kuway hortooda ka dhacdayna cibray ahay fajacalnaa waxaanu ka yeelnay haa dhacdadaasi ciqaabkaasi nakaala xakame amba dabar baanu ka dhignay limaa baanu uga dhignay magaalooyin dabkii ku noolaa bayna yadayha iyada horteeda taagnaa iyo wamaa khalfaha kuwa ka dambeeya wa mawcida ayaanu ka dhignay waano lilmuttaqiin kuwa muttaqiintaana mawcido iyo waano ayaanu uga dhignay ayaa ilaaha yidhi subxaanahu wa tacaala nakaal markaa fajacalnaaha culimada qaarkood waxay u celiyaan qiradada daayeerka oo fajacalnaha waxaanu ka yeelnay ha daayeradaasi way u celiyeen laakiin sida saxiixa ah damiirku wuxuu u noqonayaa magaaladii la rogay oo qaryadii badda ku taallay maaragtay xeebteeda xeeligeeda ku taallay ee ilaahay dooriyey subxaana wa tacaala ayaanu uga dhignay baan rabbi leeyahy magaalooyinkii la waqti ahaa iyo kuwii dambaba taasaanu uga dhignay baan rabbi subxaana wa tacaala si ay dadku maaragtay ay ogaan oo aanay ugu dhicin camalka ay la yimaadeen oo kale wadkuruu xasuustayd waagii qaala uu yidhi muusa uu yidhi liqawmihi uu ku yidhi ina allaha alla ya'murukum wuxuu idin amrayaa an tadbaxuu bian ayaad qadaraysaa badaas bian tadbaxuu ay bian tadbaxuu inaad gowracdaan baqara neef saca inaad gowracdaan qisadan haddaynu in yar qabanno qisadan awalkeedu aakhirkeeda ayuu ku yaallaa oo markaa nimankani waxay sameeyeen qof bay iska dileen qofkii la dilay baa ciddii dishay la garan waayey ma arkaysa waa waxaana culimada muslimiintuna baabka qasaamada ay kaga hadlaan ciddii dishay markii la garan waaye la isku qabsaday waktigii muusena ay dhacday ayaa mucjise ahaan ilaahay wuxuu soo noolaynayaa qofkii si qofka ciddii dishay ciddii dilay isagu uu sheego marka qisada akhirkeeda garan doontaa awalkeeduna xaggan horaa waad ka ruuxasuusta cid waagii qaala muuse uu yidhi liqowmihi uu ku yidhi iyagaa ka dalbadaye ina allaha alla ya'murukum wuxuu idin amrayaa an tadbaxuu ay bi an tadbaxuu inaad gowracdaan baqaratan inaad gowracdaan qaaluu waxay yidhaahdeen atattakhiduna ma waxaad naga dhiganaysaa husuwa ay mahsuu'an bi wax lagu dheeldheelo miyaad nagu cayaaraysaa atattakhidunaa ma waxaad naga yeelanaysaa husuwa wax lagu dheeldheelo miyaad naga dhigaysaa qof la dila baanu ku weydiina oo ciddii dishay la garan waayey adna markaasaad leedahay sac gawraca qaala wuxuu ihi markaa muuse acuudu billah alle ayaan ka magan galay an akuuna min acuudu billah alle ayaan ka magan galay an akuuna ay an akuuna inaan noqdo min aljaahiliin kuwa jaahiliinta a ah mid ka mid ah ilain habdhaqanka iska dheeldheelidda iyo ku ciyaaridda dadku waa maaragtay waa noocun jahli ah weeyaane wardaaya maaragtay neefkaa gowraca qaaluu waxay yidhaahdeen markaa aqbale qaaluu waxay yidhaahdeen yaa udcu bari lanaa anaga noo bari rabbaka noo bari madaxadayga yahuudeed baa ilaahayna aayaadkan ku caddeeyey yubayin ha caddeeyo amba wuu caddayn doonaay waa jawaabta amarkan qaaluu waxay yidhahdeen udcu bari lanaa anaga noo bari rabbaka noo bari yubayin wuu caddayne ama haddaad barido wuu caddayn lanaa annaga ma maxay tahay hiya neefkan leedahay gawraca macnaha waxay ka hadlayaan ma neef gaboobeyba ma neef yarba su-aashoodu ma cadda laakiin eh, su-aasha waxay u jeedaan waxaynu ka fahmaynaa jawaabta uu siinayo ah, nebigu yubayin lanaa hanoo caddeeyo maahi waxay tahay qaala wuxuu yihi markaa muuse inahu ay ina allaha alle yaquulu wuxuu leeyahay innahaa neefkan looda ahi baqaratun waa sac weeye baqaradaasoo laa faarid mid duqa aan ahayn iyo walaa bikrun qaalintoona duqna maaha qaalinna maaha inahaa iyadu baqara waa sac weeye baqarada neefkaasoo laa faarid mid gabowday aan ahayn iyo walaa bikrun mid yar toona labadaa midna maaha cawaan tii u dhexdhexaysa weeye cawaantii u dhexdhexaysa weeye bayna daalika labadaa da-ood waa mid dhexdhexaada weeye ee fafcaluu sameeya maa tu'maruuna